alkhayri qisadiisa ayaan ka gelaynaa meesha halkudhigiisa wuxuu noqday inna fiika lakhaslatayn laba dabeecad ayaa kugu sugan ayaa la yidhi oo yuxibuhum allahu wa warasuuluhu ilaah iyo rasuulkiisaba ay jecel yihiin zaydow laba khislo iyo laba dabeecad ama laba arin ayaa kugu sugan allah iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin alanaatu walxilmu waa deganaanta iyo dulqaadka anaat waa kaasiimada iyo deganaanta xilmiguna waa dulqaadka muxamadun ayaa yidhi rasuulullah marka labadaa qiso iyo halkudhigii zayd ayaa sidaa noqday annaasu dadku macaadinun waa usuul macdan oo kale waaye khiyaaruhum fi ljaahiliya khiyaaruhum fi lislaam kooda jaahiliga ugu akhyaarsan ayaa islaamnimadana ugu akhyaarsan oo mar allaala marka diinka uusan fahamsanayn qof waxaa jira akhyaar ahoo dadku aaday u jecel yihiin maca daalika dabeecaddiisii dhaqankiisa uu fiican yahay asagoo diin aan wax ka aqoonin kaas waaye markuu islaamka fahmo midka ugu akhyaarsanaanaya ee fa ilayka qaado suurataynin laba tilmaam oo lixlisaxaabiyin saxaabigii jaliilin sharafta lahaa ah khadab ay ku soo martay uulaahumaa labadaa suurad mid ka mid ah yaduljaahiliyati gacanta jaahiliga ah wabtadacat ukhraahumaa labadaa midda dambena ay ku bilaabatay anaamilulislaami islaamka farihiisa ama bilowgiisa ninka zaydulkhayr la dhaho laba suurad ayaa u sugnaatay iyo laba qiso midna jaahiligii ayuu ku dhammaystay midna islaamka bilowgiisa daalika ninkaa asaxaabiyu ee saxaabiga huwa zayd lkhayli waa zayd lkhayl kamaa kaana yadcuuhu nnaasu sida ay dadka ugu wici jireen fii jaahiliyatihi markuu jaahiligu ahaa wa zayd lkhayrina kamaa dacaahu rasuulu waa rasuulka u bixiyey alkariim bacda islaamihi markuu soo islaamay kabacdi zaydulkhayl ayaa la dhihi jiray ka gadaal ayuu rasuulku zaydulkhayr u bixiyey ama asuuratu luulaa sifadiisa iyo sheekadiisa koowaad fatarwiiha waxaa noo warisay kutubu ladabi kutubta lagu magacaabo kutubu ladab fataquul waxay tiri xaka shaybaaniyun nin shaybaani la yidhaahda ayaa wuxuu ka sheekeeyey can shayqin oday oo min bani caamirin reer bani caamir u dhashay qaala odagaa wuxuu yidhi asaabatnaa waxaa nagu dhacday sanatun abaar oo mujdibatun roob iyo nabaad aan lahayn mujdib macnaha abaar tirtiran oo wax baabi'isay ayaa noo sugnaa halaka fiiha waxaa ku baaba'ay azarcu abuurkii iyo wdarcu xoolihii fakharaja rajul nin ayoominna annaga nagamida waa reer bani caamire ayaa la soo baxay biciyaalihii ilmihiisa ila alxiirata xiiro ayuu keenay waa madiine ciraaq ku taalo jinfi iyo kuufa u dhexaysa ayaa oday reer bani caamir ah ilmihiisii la soo watoo meesha soo dejiyey macnaha abaartaasuu kasoo tegay waayo wa tarakahum fiiha meeshaasuu uga tegay iyakana wa qaala lahum wuxuu ku yidhi intadiruunii hunaa meeshaan igu suga xataa acuuda ilaykum ilaa aan idin soo noqdo aniga qaraabaan aadaa ee inta igu suguu dhahay uma kabacdi aqsama wuxuu ku dhaartay anlaa yarjica ilayhim inuusan u soo noqonaynin ilaa idaa kasaba lahum maalan inuu xoolo u soo helo maahane ow yamuuta ama uu dhinto ilmahan inuusan si dambe ugu soo noqonaynin waayo dhibaatadii ku jiraan buu og yahay ilaa inuu wax u waday ku farxaan ama uusan soo noqonin uu kusoo dhinto saasuu ku dhaartay uma kabacti tazawada sahay ayuu qaatay zaadan tasawada zaadan sahay ayuu diyaarsaday wamashaa yawmahu kullahu maalintiisii oo dhanna waa socday ninkaa xataa idaa aqbala alleylu ilaa habeenkii la gaaray wajada amaamahu hortiisa wuxuu ka helay khibaa'an khaymad ama teendho wa bilqurbi min alkhibaa'i teendhadaa waxaa u dhowaa oo joogay muhrun faras darmaan ah muqayadun oo jilbaha ka xiran ama la dabray faqaala wuxuu yidhi ninkii haada walu lghaniima haniimadii koowaad waa tana kanaan qaadanaa buu dhahay maanta xoolaan helay watawajaha ilayhi xaggeeduu aaday wajacala wuxuu guda galay yaxullu inuu ka furaayo faraskii qaydahu dabarkii famaa inhama markuu damcay uu dhameeyey furitaankii birukuubihi inuu ratigii koro xataa samica sawtan cod ayuu maqlay yunaadiihi gadaal looga soo qaylinayo khalli canhu dhaaf la dhahayo khalli canhu utrughu macnaha wanam nafsaka nafsadaada u nax ayaa la yidhi fatarakahu wamadaa waa iska dhaafay hor uu socday uma kabacdi mashaa waa socday sabcata ayaam toddoba maalmood oo kale ayuu socday ilaa wuxuu ku dhaartay inuusan noqon ilaa inuu xoolo wado maahana ama uu dhinto xataa balaga ilaa uu gaaray usbuuc ka gadaal makaanan meel fiihi maraaxu libili meelay geelu hortaan ah meel maraax ah oo geelu ay fadhiistaan ah ayuu helay wa bijaanibihi geeska maraxiga ama moorada geelkana geeskeeda khibaaun cadiimun teendho weyn ayaa ku tiilay fiihi qubbatun teendho yar ayaa ku dhex dhisneed oo min adamin maqaar ka samaysan jildi tushiiru taasoo u tilmaamaysay ila asaraai wannacmati tushiiru waxaa ka muuqday dheh ila asaraai wannacmati teendhadaa dhismaheeda iyo wanaag iyo nimco ayaa ka muuqatay faqaala arajulu ninkii dhaartay wuxuu fii nafsihi ka yidhi laa budda lihada almaraaxi min alibil goobtaas ama maraaxda waa mooradaasa waxaa laazim ahoo lagama maarmaan ah inuu geel joogo walaa budda lihada alkhibaa waxaa lagama maarmaan ah teendhadan dhexdeedana min ahlin ehel inay ku jiraan uma nadara fi lkhibaa'i teendhadii ayuu fiiriyey wa kaanat ishamsu qoraxduna tadnu waxay u dhoweyd min almaqiibi dhicitaan qoraxdiiyaa dhici rabtay fawajada wuxuu teendhadii ka dhex helay shayqan oday faaniyan gaboobay oo fii wasdihi teendhada dhexdeeda fadhiya fajalasa khalfahu gadaashiisuu iska fadhiistay wahwa laa yashcuru bihi odaygoon waxba ka ogeyn gadaaluu iska fadhiistay waa teendhada gadaasheeda wamaa huwa ilaa qaliilun arrintaas u sii weyn ma soconin xataa qaabat ishamsu ilaa qoraxdii ay dhacday waaqbala waxaa yimid faarisun nin faras saaran lam yura aanan arkin qadun weligay buu dhahay faarisun faras fuule acdamu minhu ka weyn walaa ajsamu kana jismi weyn acdam macnaha ka sharaf badan kana jisim dhisan ma arkin weligay waa zayd lkhayre qad intadaa sahwata jawaadin qad intadaa wuxuu saarnaa ama uu soo koray sahwatan sahwata jawaadi faraska meesha laga fadhiisto waa mawdic rukuub alfaris can dahrihi kaasaa sahwi la dhahaa jawaadka caalin meel sare ayuu kaga fadhiyey wa xawlahu ninkaa faraska saaran waxaa labadiisa dhinac socday cabadaani laba adoon yamshiyaani soconaayey can yamiinihi wa shimaalihi bidixdiisa iyo midigtiisa wa macahu waxaa la socday naxwa miati min alibil boqol geel wax la eg amaamaha waxaa ugu soo horeeya geelaha faxlun awr kabiirun oo weyn fabaraka alfaxlu awrkii ayaa jilba jirsaday fabarakat xawlahu gaararkiisii waxaa wada fadhiistay annuuqu halihii oo dhan markii faxalkii iyo awrkii uu fadhiistay kulligood waa wada fadhiisteen wahunaa qaala alfaarisu ninkii faariska ahaa ee faraska saarnaa ayaa yidhi liaxadi cabadayhi labadiisa addoon mid kamida ayuu ku yidhi ixlib haadihi midaan lis wa ashaara ilaa naaqatin samiina wuxuu farta ku fiiqay hal cayilan ee wasqi shayqa odayga waraabi buu dhahay odayga teendhada ku jira hashaan inaad u listo geey caanaheeda sii faxalaba minhaa waa usoo lisay xataa mala'a alinaa ilaa weelkii uu usoo buuxiyey wa wadacahu wuxuu soo dhigay bayna yaday sheekh odayga hortiisa watanaxaa canhu addoonkii wuu ka soo fogaaday oo bannaanku usoo baxay fajaraca wuu ka baday ashayqu odagii minhu caanihi jurcatan aw jurcataynin hal kabasho ama laba kabashuu cabay watarakahu waana ka tegey qaala arajulu ninkii gadaal fadhiyey wuxuu yidhi oo soo dhaartay fadababtu naxwahu dhankiisa ayaan soo aaday mutakhafiyan anigoo isqarinaya wa aqadtu lqinaa'a weelkiiyaan qaatay wa sharibtu waxaan cabay kulla maa fiihi wixii caanu odayga reebay farajaca alcabdu addoonkiibaa soo noqday wa aqada alinaaa weelkii buu qaaday wa qaala wuxuu yidhi yaa mawlaaya mawlahaygiiyow laqad sharibahu waa cabay odaygii kullahu caanihii oo dhanba marka hore ma cabi jirin fa farixa alfaarisu faarisku aad buu ugu farxay faariskana waa zayd alkhayr odaygana waa aabbihiis maca daalika wuxuu aad ugu farxay cabitaanka aabihiis maanta caanaha uu dhameeyey wa qaala wuxuu yidhi ixlib aabihii tan u lis atay buu yidhi ninkii wa sharibtu waxaan cabay nisfahu nusaan cabay waa iska rabay inaan ku lacabo laakiin wakarihtu waxaan nacay an aatii calayhi kullahu xataa laa uhiira shaka fii nafsi farisi hadha waa shakinaa ninka fariska ah odaygaan maanta caanihii dhameeyey kii labaad dhameeyey shakiyaa ku abuurmaayo wakarihtu an aatii calayhi inaan u taga kullahu caanihii dhammaanteed waa nacay buu yidhi xataa laa uhiira shaka si uusan shaki u gelin fii nafsi farisi ninka fariska ah nafsadiisa uma kabacdi amara farisu faariskii wuxuu amray cabdahu haaniya addoonkiisii labaad bian yadbaxa shaatan inuu ri gowraco fadabaxahaa wuu qalay faqaama ilayha alfaarisu faariskii ayaa hilibkii la qalay u istaagay washawash lishayqi minhaa odagii qeyb waa u dubay wa acamahu biyadayhi gacantiisuu ku qoodiyey xataa idaa shabica ilaa uu dhargay maalintaas wax maka cuni kara buu dhahay waayo faariskii aba afka u gelinaayay oo markaa odagii cunsiinaya jacala wuxuu guda galay ya'kulu inuu farisku cunaayo huwa asaga iyo wacabadaahoo labadiisa adoon wixii soo haray wamaa huwa ilaa qaliil wax dheer kama soo wareegan xataa aqada aljamiicu ilaa dhammaantood ay qaateen madaajicahum makaanu jiifkoodii wanaamuu way hurdeen nawman hurdo camiiqan oo xeel dheer oo lahu qatiidun quura leh hurdo ay ku quuriyeen ayay dhammaantood wada hurdeen buu dhahay cinda dalika markaa agteeda tawajahtu waxaan soo aaday ila alfaxli awrkii faxalaltu ciqaalahu aan ka furay warakibtuhu waan soo koray fandafaca waa soo watay buu yidhi watabictuhu waxaa soo raacay alibilu geelihii oo dhanna way soo raaceen wamashiitu waan soo socday laylatay laba habeen ayaan soo socday buu yidhi laylatay habeenkayga dheh falama sfara nahaaru markay maalintii soo iftiintay nadartu fii kulli jihatin dhinac walbaan fiiriyey falam ara axadan qof ma arkin yatbacunii isoo raacay qof isoo dabagalay ma arkin buu dhahay fandafactu waan soo socday fi sayri socodkaygaan iska soo watay xataa tacaala nahaaru ilaa maalintii ay soo kor noqotay uma intaa kabacdi iltafattu waan milicsaday iltifaatatan milics ayaan dhinac fiiriyey faidaa ana waxaan arkay bishayin shay kaanahu aad u malaysa nasrun gorgor oo kale shimbirka galeerkaoo kale waxaad u malaysa aw aa'irun kabiir ama shimbir weyn ayaan arkay famaa zaala kama suulin yadnuu minii inuu iisoo dhadhowaanayo xataa tabayantuhu ilaa uu ii cadaadoon caddaystay waxa uu yahay faidaa huwa faarisun calaa farasin waa faariskii oo faras soo saaranba uma kabacdi maa zaala kama zuulan yuqbilu calaya inuu isoo qaabilaayo xataa caraftu ilaa aan aqoonsaday annahu saaxibii saaxiibkii inuu yahay oo jaaa u yimid yanshudu asagoo raadsanaya ibilahu geeliisa ninkii oo geeliisii raadsanaya inuu yahay yabxasu canhu wayadlabuhaa baarbaaranaya geeliisa inuu yahan ogaaday cinda dalika markii agteeda arrintu waa igu adkaatay buu dhahay caqaltu lfaxla awrkii ayaan dabray wa akrajtu waxaan soo baxsaday sahman gamuun min kinaanatii gabooydeedaan ka soo baxsaday kinaanada waa kiiska gamuunta lagu rido wa wadactuhu waxaan saaray fii qalsii qaansadaan saaray wa jacaltu libila geeliina khalfii gadaasheeda marsiye buu dhahay xoogu wataa fawaqafa alfaarisu faariskii baciidan meel dheer ayuu iga istaagay wa qaala lii wuxuu ii yidhi uxlu lkafurxi qaala alfaxl awrkaas ka fur dabarka faqultu waxaan idhi buu dhahay kalla mayma furaayo laqad taragtu waraa ii niswata naagaan ka soo tega aniga iyo ilmo caatin baahbaahan bilxiirati xiiray joogaan wa aqsamtu waxaan ku soo dhaartay anlaa arjica inaanan u noqon ilayhinna xaggooda ilaa wa macii maalun aw amuuta inaan xoolo wado ama aan dhinta maahane see u furaa buu yidhi qaala wuxuu dhahay fariskii inaka mayit waa dhimanaysaa waaye uxlul ciqaala alfaxl ka fur dabarka awrka laa abban laka aabba kuuma sugnaadee waa kelima tuqaalu fi shatni walmadax cayna waa loo isticmaalaa ammaanna waa loo isticmaalaa laakiin meeshaan cay baa loola jeedaa aabba kuuma sugnaadee fur buu dhahay faqultu waxaan idhi lan axul ma furaaye faqaala wuxuu dhahay fariskii waylak wayxaka halaag baa kuu sugnaadee inaka lamaqruur nin kadsan ayaa tahay macnaa inaad nin oo qaruur ku sugan ayaa tahay nafsadaada u badbaadi saas kale uma kabacdi qaalo wuxuu dhahay dalli zimaama alfaxli dalli raarici zimaama alfaxli awrka zimaamka iyo uu ku xihan yahay hoos u raarici wa kaanat fiihi alaaatu cuqdin saddex gurud ayay ahayd uma sa'alanii wuxuu i weydiistay ninkii adhahay farisi wuxuu i weydiiyey fii ayi cuqdatin cuqdo alle cuqdadii minha ayada ka ah uriidu aan rabo an yadaca liya sahm inaan sahmiga ku dhufto macnaa fariska wuxuu ii dhahay anoo meel dheer kaa jooga ayaan gamuunka soo tuuraa saddexdaa xirma meeshii aad doonto tilmaamo waa soo tuuraa macnaha si sahmiga aan ugu ishaaro oo kale faashartu ila alwusطaa tii dhexdan u tilmaamay buu yidhi farama sahma gamuunkii buu soo riday faadkhalahu fiiha waa dhex geliyey xataa lakaanama aad u malayso wadacahu biyadihi inuu gacantiisa saaray macnaa soosiishka aada ugu dheereeyey uma kabacdi asaaba ahaaniyata waahaalia kii labaad iyo kii saddexaad ayuu furay cinda daalika markii arrintaasaan ogaaday oo aan arkay acadtu waxaan ku ceshtay buu dhahay oday ninkii sahmi gamuunteeda ilaa kinaanatin kiishkaygan ku ceshtay oo waqaftu waan istaagay mustasliman waa isdhiib uu dhahay fadanaa minii waa iisoo dhowaaday wa aqada wuxuu iga qaatay sayfii wa qawsii qansadaydii iyo sayftaydii wa qaala wuxuu ii yidhi irkab qalfii soo kor faraska gadaashayda farakibtu waan soo koray qalfahu gadaashiisa fa qaala wuxuu ii yidhi ninkii xoolaha lahaa kayfa tadunnu annii faacilun bika see u inaan ku yeeli doono faqultu waxaan idhi buu dhahay aswa adanni mala inaa idilaysaa u qaala wuxuu dhahay walima maxaa dhacay qultu waxaan idhi limaa facaltahu bika wixii aan kugu sameeyey darteed iyo wamaa anzaltu bika wixii aan kugu dejiyey oo min canaa'in dhib ah waqad adfaraka allahu bi ilaahina guul buu ii kaasiiyey subxaana wa faqaala wuxuu dhahay awatadunnu ma u malaynaysaa anigu afcalu bika suu-an inaan xumaan kugu samaynaayo waqad shaaragta adoo la qaybsaday muhalhilan yacni abaahu odagii waay aabbihiis ay ula jeedaayeen fii sharaabihi wa tacaamihi adigoo la qaybsaday oo cabitaankiisii cunitaankiisii la cunay oo wanaadamtuhu aada nagaatay tilka leyla habeenkaas maad u malaynaysaa inaan xumaan kugu samayn doono falamaa samictu markaan maqlay buu dhaa ninkii xoolaha soo xaday ismu muhalil ayaan qultu waxaan idhi azaydulkhayli anta zaydulkhayl baa tahay macnaa zaydulkhayl uma maleeya isaga markii hore laakiin zaydulkhayl aabiis muhalhil in la dhaho dadkoo dhan way og yihiin azaydulkhayli antuu dhahay qaala nacam haa buu yidhi faqult waxaan idhi buu yidhi kun ahaw khayra aasiran nin wax qafaashay nin u khayr badan oo akhyaar ah noqo ay dhibaata ay gaarsiinin faqaala wuxuu dhahay laa ba'sa calayka dhibaato korkaaga ma aha wamadaa bii waa i waday ilaa mawdicihi meeshii uu joogay i geeyey wa qaala wuxuu ii yidhi wallaahi zaydulkhayr nin wuxuu ahaa khiyaar ah allaan ku dhaartuu yidhi low kaanat haadihi libil geelaan lii ani haddii aan lahaa lahaa lasalamtuhaa ilayka kulli waan ku siin lahaa dhammaan farahankaa saari lahaa walaakinahaa liukhtin min akhawaati walaalahay gabar ka ah walaashay ah ayaa iskale ee fa aqim cindana agteenna joog ayaaman dhowr maalmood dhowr maalmood annaga nala joog buu yidhi fa innii anigu calaa washkin waxaa noo soo dhow fa innii calaa washkin haaratin weerar qad aqnamu minha aan kasoo soo ayaa soo dhowe waxoogaa nala joog wamaa hiya ilaa ayaaman alaaatan saddex maalmood kadib ma dhicin xataa agaara calaa bani numayrin ilaa ay weerar ku qaadeen reer bani numayr faqanama wuxuu soo haniimaystay qariiban wax u dhow min mi'ati naaqa boqol geel fa acطaanii iyaaha kullahaa dhamma waa isoo siiye buu dhahay wabacaha macii wuxuu ila soo diray rijaala rag min cindihi agtiisa ah yaxmuunani i ilaaliya oo i waardiyeeya xataa wasaltu alxiira ilaa xiira aan soo gaaray rag aan igu soo daray boqolkaa geelna waa isoo siiye tilka taas kaana waxay ahayd suuratu zayd bin khayd fi ljaahiliya nin saqi ahoo gacan furan wax garad oo wax fahmaaya ayuu ahaa amaa suuratuhu fi lislaam fatajalluuha waxaa noo faydaayo nooga waramaaya kutubu siira kutubaha siirada fataquul waxay leedahay lamaa balaqat markii ay soo gaartay akhbaaru nabiyi nabiga khabarkiisa calayhi asalaatu wasalaam samca samca zayd alkhayli zayd alkhayl dhegihiisa khabarkii nebiga markuu soo gaaray wa waqafa calaa shayin wuxuu u istaagay shay oo mimaa yadcuu ilayhi waxyaabaha asaga nebiga dadku uu wacaya ka mid ah oo wawaqafa uu u kuurgalay dheh ama uu kor istaagay calaa shayin shay oo mimaa yadcuu ilayhi dadka uu ugu wacaya nebiga acadda wuxuu diyaarsaday zayd raaxilatahu gaadiidkiisii ayuu diyaarsaday wadacaa wuxuu u wacday asaadat alkubaraaa raggii madaxda ahaa oo ugu waaweynaa min qowmihi oo qoonkiisa ka mid ah ilaa ziyaarati yasrib inay madiine booqdaan yasrib ayaa la dhihi jiray markaa waliqaa'i nabiyi iyo nebiga inay la kulmaan calayhi salaatu wasalaam farakiba macahu wuu la koray oo rati ayuu qaatay oo way baxeen wafdun kabiirun wafdi weyn ayagoo ah oo min tayi'in reer tayi u dhashay fiihim waxaa ku jiray zur bin sadus nin la dhaho wa malik bin jubayr wa caamir ibnu juwayn iyo waayruhum wakayruhum iyo kuwo kaloo ayaga markaa ka soo haray falamaa balaguu lmadiinata markii magaaladii madiine ay soo gaareen tawajahuu waxay u jihaysteen oo ay aadeen ila almasjidi annabawiyi masaajidkii nebiga ashariifi ee sharafta lahaa wa anaakuu waxay fadhiisiiyeen rakaa'ibihim rakuubyaalkoodii waa gaadiidkii ay wateen bibaabihim yihiin masaajidka albaabkiisa wasaadafa waxay isu soo ciriiriyeen cinda dukuulihim soo gelitaankoodii agtooda ama wasaadafa waxay kusoo beegmeen ay ku soo aadeen cinda dukuulihim an kaana arasuulu rasuulka salawaatu ullaahi calayh oo yakhtubu lmuslimiina muslimiinta u khudbaynaaya min fawqi lmimbari mimbarka korkiisa faraacahum kalaamuhu hadalkiisii ayaa galay ayaga wahdashahum waa yaabgeliyey tacaluqi lmuslimiina bihi sida ay muslimiintu ugu dhegan yihiin nebiga hadalkiisa wa insaatuhum lahu say u aamusan yihiin iyo wa ta'asuruhum suu u raadgeliyey bimaa yaquulu wuxuu nebigu dhahaayo say u dhegaysanayaan asxaabta ayay ula yaabeen walamaa absarahum rasuulu markuu rasuulku arkay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi yukhaatibu lmuslimiin asagoo muslimiinta u khudbaynaya raggaan markuu arkay rasuulku wuxuu dhahay innii khayrun lakum anigu waxaan idinkaga khayr badanahay min alcuzza cuzza waa salafkii weynaa ee jaahiliga carabtay caabudi jireen iyo waman kulli maa tacbuduuna wax kastoo aad caabudaysaan inii anigu khayrun lakum min aljamali alswadi geelakan madowga ah ayaan idinkaga khayr badanahay alladii kaasoo tacbuduunahu aad caabudaysaan min duuni illah intaasuu nebiga ku daray wacdigiisii laqad waqaca kalaamu rasuuli rasuulka kalaamkiisa salawaatullaahi calayhi waxay ku soo dhacday fii nafsi zayd ibni khayl zayd lkhayl iyo waman macahu iyo wixii la jiray mawqicaynin mukhtalifaynin laba mawqic oo iskhilaafsan ayay ku dhacday dadkii macnaa dadkii meesha yimid labay u kala qaybisay hadalkii nebiga fa bacdun gobol istajaaba lilxaqi xaqay ajiibeen wa aqbala calayhi wayna qaabileen wa bacdun gobol kalena tawallaa canhu way ka jeesteen wastakbara calayhi wayna iska weweynaysiiyeen fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir saasay u kala qaybsameen amaa zur bin saduus ninka la dhaho famaa kaada ma sigin yaraa inuu arkay rasuulu llahi salawaatu ullaahi calayh fii mawqifihi mowqifkiisa alraa'ici ee sarreeya nebigoo ku sugan ma arkin oo taxufuhu ay koobtay alquluubu almu'mina mu'miniinta quluubtooda wa taxuutuhu alcuyuun indhuhu ay koobeen alxaaniyatu ee ilaalinta badan xataa dabba ilaa ay ku kacday alxasadu xaasidnimo fii qalbii qalbigiisa xaasidnimaa galay ninkaasee saa loo yeeli karaa macnaha wamala'a alkhawfu fu'aadahu khawf ayaa ka buuxsamay fu'aadiisa uma kabacdi qaala wuxuu ku dhahay sudus liman macahu dadkii la jiray inii anigu la ara rajulan nin ayaan arkayaa ninkaan layamlikanna inuu hanan doono riqaaba alcarabi carab qoortooda ninkaan saan loogu dhegan yahay carab qoortooda asaa milkinaaya wallaahi laa ajcalannahu u yeeli maaye oo kama ogolaanayo yamliku raqabatii abadan inuu qoorteeda weligay milkiyo uma kabacdi tawajaha ilaa bilaadi shaam buu aaday waxalaqa ra'sahu madaxiisa ayuu xiirtay waa sida ay ruhbaarta sameeyaan oo madaxooda ay xiraan watanasara kirishtaan buu noqday oo waa nasaaniyoobay waama zayd walaaqaruuna zayd lkhayl intii kale faqad kaana lahum shanun aakhar shani kale ayaa uga sugnaa famaa in intahaa rasuul rasuulku markuu dhameeyey salawaatullaahi calayhi min khudbatihi xataa waqafa zayd lkhayl ayaa istaagay bayna jumuuci lmuslimiin muslimiintoo kulansan dhexdoodu istaagay wa kaana wuxuu ahaa zaydna min ajmal arijaali ragga kuwa ugu quruxda badan jamaalan xagga quruxda wa atamihim khilqatan ama khalqa xagga abuurka ugu taan badan wa atwalihim qaamatan xagga istaaga ugu dheer saasuu markaa ahaa xataa inahu kaana waxaa la dhihi jiray haddii kaana yarkabu lfarasa faraska uu ku fadhiisto fatakhidu rijlaahu lugihiisa cala alardi dhulkay jiiri jireen heerkaasuu ahaa kamaa low kaana raakiban ximaar sidii qof dameer saaran xagsuu noqonaa macnaha macnaha waa kasii darnaana faras haddii uu koro takhudu rijlahu cala alardi waqafa wuu istaagay biqaamatihi lmamshuuqati istaagiisii shawqa iyo hilowga lahaa ayuu ku istaagay wa alaqa wuxuu furay sawtahu ljahiira codkiisii sareeyey oo xoogga lahaa wa qaala wuxuu yidhi yaa muxamed ashhadu an laa ilaaha ila allah waannaka rasuulu llah waxaan qirayaa inaad alla maahane alla kale uusan jirin adna rasuul alla inaad tahay fa faaqbala calayhi uu qaabilay alrasuulu lkariim rasuulkii sharafta lahaa wa qaala lahu wuxuu ku yidhi man anta yaa tahay adiga man anta yaa tahay ayuu yidhi qaalo wuxuu dhahay ana zayd lkhayl bin muhalhil aniga zayd lkhayl bin muhalhil ayaan ahay faqaala lahu rasuulu salawaatu ullaahi calayh wuxuu yidhi bal mayuu dhahay ma tihid anta adigu waxaa tahay zayd laa zayd lkhayr buu dhahay nebiga maanta waxay ka bilowday zayd lkhayr ayaa lagu dhahaa alxamdu lilah ilaahay ayaa mahad iskale aladii jaaa bika kaa ku keenay min sahlika wajabalika meeshii aad ku sugnayd kaa keenay waraqata qalbaka qalbigaagana ku khafiifiyey oo ku jilciyey lilislaami islaamnimada facurifa bacda dalika maalintaa wixii ka dambeeyey waxaa loo bixiyey zayd lkhayr waxaan ku dhamaystira uma intaa ka bacdi madaa bihi waa uu la tegey wuu raacay asaga alrasuulu rasuulka ayuu raacay calayhi asalaatu wasalaam ilaa manzilihi gurigiisa ayuu u raacay wa macahu cumar ibni khitaab ayaa la jiray nebiga iyo walafiifun jameeco oo min asaxaabati asxaabta ka mid ah falamaa balaguu mar allaala markay gaareen albeyta gurigii faraxa arasuulu rasuulku wuxuu usoo tuuray salawaatu ullaahi calayhi lizaydin muttakaan mutaki buu usoo tuuray macnaha takaaye ayuu usoo tuuray facaduma calay waa la weynaatay zayd an yatakia ah inuu cuskado fii xadrati rasuuli rasuulka meesha jooga waradda almuttakaa takaayadii buu kusoo celiyey wamaa zaala kama yuciiduhu rasuulu lahu inuu rasuulku u celinaayo zaydna uu soo celinaayo wahwa yarudduhu alaaan asagana saddex mar uu soo celiyey walama staqara bihim markuu ku sugnaaday uu la sugnaaday almajlisu faqaala rasuulu rasuulka lizayd lkhayr wuxuu ku dhahay yaa zaydun maa wusifa lii rajul nin layma tilmaamin qadun weligay uma kabacdi ra'aytu aan arkay ilaa haddii nin lay tilmaamay anuun weli arkin kadibna aan arko kaana wuxuu noqon jiray duuna maa wusifa bihi sidii laygu sifeeyey wax ka sokeeya ayuu ahaan jiray ilaa anta adi maahani adiga sidii laga kaa sifeeyey ayaad ku sugan tahay nin dheer waay oo xaaladiis aysaan tahay tilmaantii aan kaa helay ayaad ku sugan tahay laakiin weligay qof kaloo lay sifeeyo tilmaantiis waxbaa ka dhinaan jiray uma kabacdi qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa zaydun ina fiika lakislatayni laba khislo ayaa kugu sugan yuxibuhum allahu warasuuluhu ilaah iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin qaala zeed wuxuu dhahay wamaa humaa yaa rasuul allah maxay yihiin rasuulkii allow qaala wuxuu dhahay alnaatu waalxilmu waa deganaanta iyo dulqaadka deganaantu aad bay u fiican tahay qofki inuu culays lahaado xilmiga iyo dulqaadkana aad buu u fiican yahay kaada alxaliimu an yakuuna nebiyan ninka dulqaadka badan wuxuu sigay ayaa la yidhi inuu nebi noqdo saa darteed xaliim iyo anaad ayaa kugu sugan faqaala zeed wuxuu dhahay alxamdu lilah ilaahay yaa mahad iskale alladii jacalanii igu sifeeyey oo igu yeelay calaa maa yuxibu allahu warasuuluhu waxay ilaah iyo rasuulkiisa jecel yihiin uma iltafata ila nebiy nebiga ayuu milicsaday wa qaala wuxuu yidhi acطinii yaa rasuula allah rasuulka allow isii alaaa miati faarisin saddex boqol oo faaris ahoo geesiyaal ah wa ana kafiilun laka anaa kafiil kaa ah adiga bian aqiira bihim calaa bilaadi ruum inaan ku weeraro oo wa anaala minhum aan dhib gaarsiiye sii buu dhahay faakbara rasuulu lkariim rasuulku waa weyneeyey himmatahu haadihi imadaasuu leeyahay zaydulkhayr wa qaala lahu wuxuu ku yidhi lallaahi radduka yaa zayd waa kelimatu qaal lilcajaab marka shay cajiib leh la arko ayaa lagu hadlaa hadalkaa maa aksaru khayrukay la tahay maxaa khayrkaaga badiyey waayo lallaahi daruka yaa zaydo zaydow maxaa khayrkaaga badiyey ayu rajulin anta ninkee tahay adiga macnaha nin aad iyo aad u khayr badan baa tahay uma kabacdi aslama maca zayd zayd micigiisa waxaa la islaamay jamiicu man saxibahu intii la socotay dhammaan oo min qowmihi qoonkiisa ka mid ah walamaa hama markuu damcay zayd birujuuci inuu la noqdo huwa waman macahu asi iyo wixii la jiray ilaa diyaarihim meelihii ay deganaayeen oo fii najid ah wadacahu rabiyu nebigu waa sagootiyey salawaatu ullahi calayh wa qaala wuxuu yidhi ay rajulin ayu rajulin haada ninkan waa ninkeebuu dha waa nin cajiib badan kam sayakuunu lahu sidee xaaladiisu noqonaysaa oo meeqo qof ayaa uga sugnaanaysa min ashani shaniga iyo xaaladda macnaha hadda asoo intaa ila joogaa intii la socotay rumaysay hadduu beledkiisa tago say noqonaysaa laakiin goormee waaye low salima hadduu ka badbaado min walaa'i lmadiina madiina cudurkeeda madiine cudurkeedaba hadduu ka fagto caafimaad ilaah ku geeya iyo nolol wadankiisa say noqon doontaa dadka soo raaci doona wa kaanat almadiina magaalada madiina almunawara aadaaka daaka waktigaa waxay ahayd mawduu'atan bilxumaa mid andhag ka buuxday qaniin badanay lahayd famaa irbaaraxahaa kama bixin zayd alkhayl xataa asaabathu ilaa ay ku dhacday wabihi faqaala liman macahu intii la socotay wuxuu ku yidhi jannibuunii ii dhoweeya bilaada qays faqad kaanad baynanaa beynkeenna xamaasaad ayaa ka dhaxeeyey oo min xamaaqaati aljaahiliya jaahiliga xamaaqaadkeeda iyo doqonnimadeeda ah walaa wallaahi buu dhahay laa uqaatilu musliman muslim la dagaalami maayo xataa alqa allaha caza wajalla ilaa ilaahay aan la kulmo subxaana wa tacaala taabacan waxaa israacraacay zayd alkhayr siiraw socodkiisa ayuu israacraacsiiyey naxwa diyaari ahlihi asoo usii socda ehelkiisa meelihii ay deganaayeen ee fii najid cala alraqmi waxaa qasab ku noqotay laakiin min ana wad'ata alxumaa xanuunkii iyo ku istaagii qandhada kaanad inay noqotay tashtaddu calayhi mid ku adkaanaysay saacatan bacda ukhraa saacadba saacadda ka dambaysa faqad kaana wuxuu ahaa zayd yatamannaa mid tamaniya an yalqaa qowmahu inuu qowmkiisa la kulmo qoonkiisa wa an yaktuba allaahu iyo inuu ilaahay ku qoro lahum ayaga alislaamu islaamnimada islaamayaan calaa yadahi gacmihiisa inuu asaga ilaahay sabab uu uga dhigay islaamnimadooda taasuu rajaynaayey wadafiqa wuxuu gudagalay zayd yusaabiqu inuu ka hor maraayo almaniyatu dhimashada walmaniyatu dhimashadiina waxay gudagashay tusaabiquhu inay la tartamayso laakinahaa maa labist ma daahin an sabaqatu inay ka hormartay intuusan magaaladiisii gaarin ayay ka hormartay geeridii wadada asagoo ku jira falafada wuxuu tufay anfaasahu alakhiira naftiisii ugu dambaysay fii bacdi dariiqihi wadadiisa qayb ka mid ah walam yakun bayna islaamihi wamowtihi islaamnimadiisii geeradiisana uma dhexaynin waqti muntasicun qaadi kartaa lian yaqica fii dembin inuu dembi ku dhaco weligiis dembi kuma dhicin macnaha magaaladiina maba gaarinba ujeedadii uu lahaana waxaa ka hormartay geeridii waa zayd lkhayl ilaah subxaana wa tacaala nabigiisana zayd lkhayr uu u bixiyey